jilduhu jildulmasxafi jaamica qur-aanka qaabkiisii taabashadiisii xumbaaridiisna waa lamid alabka ayhi oolka siximana qabano wakariidatun hamdigii oo qur-aanka lagu qaadaay hamdigii oo qur-aanka lagu qaadaayi ama tariiq badii kasaanabadad ariiq badii ama hamdigii hamdi maxaa waaye dmb maxaa la yaraahaa id mutaصil almutaصil bmaxruumaته mana aqoono maxaa yeelay juz oo aan kamid a kamid yahay wasunduuxin sanduuxi oo magaciisa luu qaadaayey arinta sandigii oo qur-aanka ku jiray aadidiisii yani iikaawashadiisii xumbaaridiisii ikaawashadiisi xaaraam waa ku xaaraamta waa bis waa xaaraam maxaa waaye kamdiga yani muqnigaa qabtay weyn waayo oo kalkiisii oo tariiq camala oo min idniin makaar laga suubiy wagayrihi huud marka makaar laga suubiyaa la wadaa wasunduuqin sanduuqii oo aan soo jiri oo fiihimaa musxafun wakhariidatun khariidadii hamdigii iyo sanduuqun sanduuqii oo fiihimaa musxafun fiihimaa lamada suugii sanduuqii hamdigii suugeeda oo musxafun ku jiray yani xaadigiisii istaawashadiisii waa ku xaaraantooyaa hadadka qaabkiisa waa ku xaaraantooyaa wamaa kutiba ladarsimin qur'aanin kale wixin fil afsaxi man aqaano hadad yani goysa la-aan sababteedii walaabaa ku xaaraantoodaa sawaabkiyaa ku xaaraantooyaa qur-aankii qaadisaas xaaranteeya macnaha waxaa la wadaa masaalka waxa waaye haddii qafka waysada ay ka burto waxaa ka xaaraama aa ka xaaraama korkiisa salaadaa ka xaaraama haw dadka waysa aantaa sababteedii salaadaa ka xaaraama xadid maxaa ka amrun ictibaariyun laxuub bilacdaai oo ahaa intii soo sheegni waay waxaa la mid ah haddana salaadii sujud talaawi waa lamid ah waxaa lamid ah sujud suhriha kamid ah, ah. <clears throat> salaad jamiica anwaaciha aan suunida sunadeedii sabdi ahaa ki sunaa ah, xaaraamay salaatuljanaaza waa ka xaaraam waan soo sheegnay ninka khalaadkiisi qabo waa ku af xaaraamto waa ninka oo magaciisa waysada burti oo waysad aan lahayn inuu dawaafo yani dawaafasa xaaraam maxaa dawaafka macna salaad waaye salaad waaye isoo sheegni waay haddana waxaa ka xaaraam dooyaa korkiisa ninka oo waysada burti waxaa ka xaaraam dooyaa qur-aankii inuu qaado ka xaaraam waaye taawa maayo haduu magaca haduu taawani alu yani qori baa ku qaade waka xaaraam mas waraqihi xaaraam xaaraan waaye inuu qaado xaaraan waaye inuu taabto xaaraan waaye macnaha waxa waaye yani lamadii sadar dhexdooda hataa inaad taabta xaaraan meelyaalka eber eberka ah oo sabaryaalka udhaxeeyo oo qur-aanka ku dhigan yihiin qaadidii waa xaaraam taa waa xaaraam inaad taabto oo yani taabta meelahaasna waa ka xaaraam haddao ninka weysa qawin oo yani qur-aan meel ku dhigan yihiin lamadoo dhexe iskalaaf yani xuruufta taabta xaaraam waay hataa yani meesha oo qur-aanka aan kudhigeeno ewer ewerka ee waxa ku dhigneen ama taabta waa ka xaaraam lamada dafic u udhexeyso ee meeyaalka ewerka ee lamada sadar udhexeeyaan taaba sooga xaaraam waaye looma jeeda yani qur-aanka mehay ku dhigihin keliya looma jeedo hataa meelal lamada lamada sadar dhexdooda inuu saabto edadka xaaraan waaye qur-aankii xaanshayaalkiisi taawashadooda xaaraan wakadaa waxaa la mid ah haa ku xaaraam ahaadaa waysa la-aanta waxaa ku xaaraam ahaata haa ku xaaraamkooda qur-aanka maqaarkiisa inuu taabto taabta muctamadka hadii ku jiraan mufasir ay yihiin ku jiro hadii ku jirin qur-aan ku jirin waa laga bixiyey ilaa adkabalala ay leeyihin duul badan waxay leeyihin hataa qur-aanka jildigiisii oo kii lasoo jaladay oo qur-aanka laga bixiyey oo laga bixiyey xalaal maraysi aan in magaciisa weysan ah, taabto istisna kaas muctamadka waxaas leeyahay markay mutasal yihiin xaaram yahay quraanka isku jiro aaftaasay sidan dadka leehaya fiican quraan haddiis bololin intii aska bololkii ku jiri oo weli asgogo-in oo sii as yahay hadbaa ku jirta laleeyahay laqooro le waxaa ku xaaramtuwaa xadadkii sababtiisi wiisa la-aanta sababteedii waxaa ku xaaramtuwaa ciidadii afxarantooda ariqbatii ama te qabdigii oo qur-aanka asku jiri iyo sunduuqii oo qur-aanka asku jiri taabashadoodii iyo qaadidoodii afxarantuwaan xaraam olajeedada ma aha yani qur-aanka waxaa la wadaa sanduuq kasta ma aha haddii qur-aankaas sanduuqaas sanduuq alaabta jirta agtihay waxaa kugu jira boobsaa kugu jirtaa waxaa kugu jira mabaaqolyaalaa kugu jira waxaa kugu jira macaawisyaalaa kugu jira alaab kalaa kugu jirtaa qur-aankana waa ku jira kaasi xaaraan maaha maca alamtica loola qaado xaaraan maaha alaab ku dhex jiro adi sanduuqaas alaab ay ku dhex jiraan qur hadii claab yaal kale isugu jiraan ma aha laakin kan loo jooga waxa waaye sanduuqa oo loo suubiyo qur-aanka kaligiisii sanduuqa an hadda an todobaaneyda aan kuqaaqaadano tan iyo shanleyda soddoneyda anku camal wa kaasi oo qur-aanka soo ku jiro haqaado basaabto xaaraam waaye ilaa hadii alaab ku jiraan maya ulajeedada waxaa waaye kii loo suubiyaa la wadaa keliya tadawadii oo tadawadii subax tadawadii jalaadkii ku jireen sodonkii juskiis ku jiri oo qur-aanka ah sanduuqa lagu shubiyey hadii maca alamti aad qaadid xaaraam ma ah waa banaan yahay waa banaan yahay maa kutub lidarsi lqur'aani qur-aanka akriskiisii wixii loo dhigayne la taabto yani ila xumbaaro xaaraan waaye taabashadiisii iyo qaadidiisii xaaraan waaye ninka waysada qawn waa ka xaaraan markaas looxii camal waaye markaas silasaxi mana qabano kalooxi looxi camal waaye looxii camal waaye fil asaxi qur yani qolka asaxi bal mana qabano meeshaan afar mas'alo aa ku timaadaa ibn xajar iyo ragaas inay qarteen amudaa axmed sheer ibn qabti xajar afar mas'alo aa ku yani ameha aa ku imaanaysaa afarti mas'alo ibn xajar baa baxsiye laakin sidii kutubaa barkood ay dhagaayaan waa arki doontaa waxa waaye ka koowaad ma kutiba lidarsi lqur'aani kaas kutubta qur-aanka barashadiisii wixii loo dhigay afar waay maa kutiba darsi iyo wadawaab qur-aanka akrishadiisii sa afar uwal kacaayaan waxaa loo dhigay darsigii markii la hiri lidarsi lqur'aaniya afar uwala kacaayaan looxaas ku imaam nawaawi maata macnaha oo maa kutiba afarta waxaa waaye maa kutiba lidarsihi wadawaam maa kutiba lidarsin wadawaamin waxa oo dawaam iyo darsi loo dhigay barasho aa loo dhigay iyo daaci mid ahaana loo dhigay kalamaad waxa waaye hmm. yani <clears throat> darsi idaama la jeedo ma loo dhigay iyo koo loola jeedo darsi faqad keliya oo dawaam aan loola jeeday iyo wax dawaam loola jeedo oo magaciisa keliya darsi aan loola jeedin iyo koo dawaam iyo darsiba loola jeedo وفي drس dاm وuجوd jاmع qر'aanka d waaa loo bartane waa loo dhigay inay daamt ahaadana waa loo dhigay drس dاmka qr'aanka qr'aanka dhan ala wadaa inuu ahaado مkتوba daaئma oo ahaado aloo dhigay daaئma oo ku dhignaado drسna waa ka waa lgu barha kawaasi masxafkaasi wayse la-aan in la taabto xaaraan waaye xaaraan waaye laa yamashu ila lmutaharuuna aw daliila aankiisi maasiri laa yamashu ma taabto ila lmutaharuuna macanee mutaharuunka macanee dadka hadda waa la waa la qaba waa la dheeli kaasa iskana maqaabto mana qaabto ila mudaharuuna maaha masoo mudaharuuna suuqanaa salawaat ullahi calayhi wasalaamu waa kusocda yani gayr mutahir ninkii mutahir ahayn yani waa ka xaaraam oo ana ukaabto suuqanaa asr aayada udaliil laa masoo ila mutaharuuna macnaha mutaahiruuna kuwaweysada qaba maahane niman kale inay taartaqda banaana haya masul qur-aan hadda nabi waxaa siri qur-aanka ma taabto ilaa daahiruun soo daahira maahane marka xamiga haadidane adlow min almabsi yani taawashada waa kaxeel dheertahay ilaa hadii daruura dalaado loo qaadayo maahane qur-aankii musxafkeed uu cabsatay inaa magaciisii badda ay qaado ama se weyo ou qaado amase biyo ou kusiin bado se in jub asbuuc uu cabsatay ama nijaasa inay gaarto amase ningaal gacantiisa inuu qabladiis u dhacdo oo dhahaaro ln oo ninkana dhahaaro sweys soo weysa qabin markaasi waa qaadaa taqliid rabin oo cabsa inta aan soo sheegnay yani inaad maashooda oo biyo qaado ama se gubto dadguyo ama nijaaso ay soo gaarto ama se gaal gacantiisa u ku dhaco afkaasi oo suurooyin inaad yani waysan suurooy waysa rabta haadaa waajib bal ikunaqaysaa inaa markaasi qur-aanka nijaasadaasi askana wadgediyo ama guwashada ama ti yani harfigaa marka waxaa la xarimi haddana qur-aanka la qaado la geeyo ardukufaar haddii yani la ogyahay inaan gaal gacanta ay galeynin waa banaanya qur-aan inaan akrisu qaadis waa banaan yahay laakin haddii yani adi ad ogeyn inaad gaalka laba geleynin inaad kaasabto inaad kaleete qur-aanka aldiisi dugaalageey ma banaana waxyaabihii badbariyaalkii nafadka adduunya waweydini waxaanedi sidii waaye jamaalka udhisiiniy qur-aanka sidii waaye waxay daliilka dhigteen waana taas waa jirtaa mar hadii loo dhigaayo gaal wacdi ahaan ama yani soo yani soo jiidis ahaan amase yani loo dhigo ayateen ayado loo dhigo nabigaa suudiy alayh salaam markii abi sufyaan baxaayi shaam isku عنkiis dhiibi nabig waa kuji اsbت tacaalow ya ahl الkitaabi aydaas ayda maay ahayd aydkasa mahay tacaalow ilaa hirqlas ulig hirqle mali cadiimu ruumka la dhahaayey oo daalka ahaayo oo utalihay sham dhan ninka haasi waayo ruuma lahaajifiye sham yani ilaa cadiim ruumi uligi nabiga tabaa in baynanahay mayd quraanka aana aad يا كلمة مسلمة هاي تعالوا هاي دافعين إيه؟ هاي أهل الكتاب تعالوا هاي دافعين نبي واولي مركز أركا بنان تعي مساردي مركز ويدني سنالها لوايو oo dadka alxaafa ku tira haayaan ay kujoojoosa haayaan qur'aan lagu soo dhigaa axaadiis iyaa lagu soo dhigaa ismikii mucadamka lagu soo dhigaa sidii waaye markaa niri waxay yihiin yani nabiga ahaan islaamis ahaan waasu dhigay yani waasu dhigay dadkaas marka qasdigaa la fiirhaa yani waa laga roon yahay imanka mar oo magaciisa alhiriyo haabi alradiyo oo culumad onan sheekh yohaayn sheekh maxamed boojo sheekh abubakar sheekh cabdi ayaa fadhiyey masaa'ilka jaamada la kulmay waxaa la yiri yani wahaabi alradiyo haabiya soo bilaacday marka wahaabi soo galaysi waxaa soo bilaabi koor inkaan soo geliyey ninkoosha maxamed baa fadal jiraa ako wahaabiya soo geliyey marki soo galay yani askudhuu gali damaale askudhuu damaale damaale bacdi damaale sifati alhiri alradiyo niman soomaaliya oo kamid eh soomaaliya waaweyntahay kamid eh aaraacin marka waxaa lagu asisi jiray ninkoo maxamed cawad baxaswaan la yiraa ore marka hay carab ah dukaankiis oo markaba kabasaata aan keeni jiray kutu waa kutubihii ansaar ay qabo majalaad ay qabeen waxaa la dhehi jiray markaa rasuulna gelid alhaju nabawi a loo yiri lasoo geliyey anaftiya maalinta jumla ahaan waa soo siiyeen soo kuusan oo badan lasoo arooriyey anuu mehan ku dhaalacaayo waalidkii sheekhay shaqada soo mehan taagan fi arti kan soo hoor gud maxaa jira baan sidii halka kelimati arisay bedelkiisa nuuraa qalbigaa ka baxaa bedelkiisa mugdiya qalbigaashu ka kabacdi ki bilaaw oo soo akri ahay ahay maxay wax waa soo akriski ma igedi karo kuwaan ka waxay wataan shay jawaab ah oo siir ah camal eh, ah oo khafiifooda arko wax kastaba sheego hataa mar damba nabiga hadishimaa lahayn maqlaayaan kaas le oo soo ahay nabi ciisa imaha fiirda mana akrinaayo kabrsaasa soo wareeataa mahlaayaan khatara tir e eh, iska la marka hadda aan wadano wax sadi shani waay ma kutuba ladarsi wadawaamin mas arkiyo waay kaasay qaadidiisii iyo taabashadiisii waxaaraan iyo ma kutuba kii lamaad maxaas ahay ma kutuba darsi wadawaamin kii lamaad waxaa loo dhigay yani darsi keliya darsi keliyaa loo dhigi dawaama loo dhigi ruuxa ilmaha riwaayan waaye darsi keliya aloola qasdi waxaa loola jeedaa darsi faqad ruuxii waay waxaa loo dhigaa inaa wax lagu barto qur-aanka lagu barto waxaa loo dhigay haddii la dhigi kabacdi haddana waa la dhakaa dawaam looma dhigi inaas sujuud isku dhignaada looma dhigina maanta bacashiraa lagu dhigaa beri hadda cashirkaas waa laga dhakaa haddana beri kale cashirkia lagu dhigaa haddana cashirka waa laga dhakaa taas waxaa la yihaha maa kutaba lidarsin kila maaki kaasi yani oo darsiga loo dhigay ilmaha darsiga loo dhigay darsi keliya loo dhigay luuxi waaye waa la dhakaa usnu naftiisi yani biduni wudu ma la qaadaayo kaysa la-aan in la qaado la taabto xaaraan waaye ima ilmaha waa ogtihiin oogtiis xadiikaa batimid ilmaha ya qur-aankii looxii dhignaay oo darsi keliya loo dhigay hadda la dhakaayo in la taabto oo la qaado oo xaaraan qur-aankii kudhigan laakin soomaalida dhan alxamdulilah qur-aanka waa la xusmaayo sifiican seen baadiyada hataa waxaa maqli godaa qabahayaan goyn oo lakaareenna usooaa iminka beledka waxaan ahaa jirnay maclimiinta ahi looxaahi horta sooraa la mari jiray hadii la mariyo looxa si kala kuba dhaqmaay hadii kale waa ku dhignaha markii soorta galeyda oo lakar oo la kariyay maalintii la reebo oo baritada ah hamaka jirni hadii la mariyo markii la dhaqaayo hori iyago dhaqmaa maanyanaas dadaka jirni macalimiinka ahi macalinka oo macalinka ahi anaka malinki ko ilaa wadaxa aan ka gaaro malinki macduusa laki lamaad malinka geeriyoodi allah naxariiste malin xeeba haddana malinkaan ka as looxa kala maantahay ani waxaan geyn jirnay maanyada aan kusoo dhaka jirnay bacdi maayada inaan habeesano macalimiintu aniga wanaga diidi jireen maxaa ilma hadii habees ay bartaan looxiya khaatia lu sheeri jiray alusheera sheera soo dira maamdin ugaarti maayada lageeyaa waa kusoo sheeraynaa kabacdi looxaas tushaa bacdi waxaan oga magacaanyi si uqabaysan ahaan shaydaan ma ilma hataaba galaa bogtaay haddii laga soo baxo ilmaa haddana waa isku dhigaayen barkoodiis waxay macalinka waxaad fiiraa dushaaskaa inaad soo qabaysati oo yani magacii lagu dhigi adkaatirin inaa kale anigu waxaa loo dhigaayay bacdi khayaana soo daayeen cayaalka kabacdi madaas markii laga soo baxo oo korka ingigo waa la ingijisaa haddana waxa lagu dhigaa magaciyaa lagu dhigaa macalinka marka saaya waa sadaa la yeeli jira ruuxa waxa ku xijir baanyo haddi ilmihii maayo marka tagaayaanbe dambiirayo meel dhigteen guri ay ku akraayaan calaa kulli xaal wakti aska dhowro hayaan sisku gaari ilaa macalin xeedar marka luuxan aan qaado jirni maayadar ku dhaqeeyey banaanka lagu dhaqaayo oo magaciisa dambiirada hadalgii oo dadka loo taagay ma qabi jirin si fiicana maayada fiicneed ilaa brigi maaya qabin saasa yeelaan saasa yeelaan laadiid waxaa maleha inaa iidane meel gooni ay ku dhaqaan ura adi ur xaaraan maay بعد لوح بسيان كلوح واحد بسيان كلوح ما نولي ولا بكم لوح البرهاي قال له حفظها اللوح الأدقاي والأدقاي كاسة قال له حفظها روح اللوح الأدقاي hataa fiqigaan culmadii waaweyn hata oo ditaanka kuwan soo alifay waxay ku dhigi jireen waxay ku dhigi jireen xaaka ma waxa lagu dhigi jiraan lagu xifdi kii magaciisi oo dawaam loola jeeday kaas imligiisii iyo mafigiisii darsiyaa loola jeedaa iyo dawaan biduun wudu la taabto xaaraan waaye maaa ahay maaan soo sheegnay kii luuxa ahaayan soo sheegnay iyo maxaa dhiman wamaa kutub ila darsi masaai waxaa waay waa darsi iyo magaciisa loola jeeda faqad kaluuxi <coughs> waa soo qaanta dawaam aa loola jeedaa waxaa loola jeedaa darsi iyo dawaam midnama loola jeedo darsi iyo dawaam midnama loola jeedo kaas darsi iyo dawaam loola jeedo dawaam loola jeedo oo dawaam aan loola jeedin oo darsi kali loola jeedo xamligiis iyo masigiis xaaraan waay biduuni wudu maxaa yeele fi lasaxi manan qabano mn fi lasaxi manan qabano maxaan lahay sir fa inqadiya alkhilaafu qultu waxaan lahay al kasoo barteen waayo macnaheedu waatiin markii khilaafka xoog badiyo macnaha kan qoolka asaxa markii wax khilaafaayo xoog badiyo ka khilaafaayo yani wsaxiix aan leehay aw fi saxiix aan leehay hadii waa taqaanaa asaxiix saxiix wixii yani oo ku jiro warka ku jiro horyaaloo soo maray waad kaseysiin waxa darsi iyo dawaam aan loola jeedin darsi iyo dawaam ma loola jeedo hadii shaldhigaayo waayo inu ka dhigno ama mashaakada barkeyda ay dhigaan taasaa loo wadaa tahliisha la dawaama looma jeedo darsinama looma jeedo wax loola qasdeyni waayo dawaam darsi aan loola qasdeynin taadiishaa la dhigaayaba waay nasrina waa loo magacaabaa kutu dhigaaya nasri ay dhahaa kutu waa kasoo warameen iyo maxwana waa idaahiin marki la dhiga ahaan waxaa loola qasdaa aa loo dhigaa ninka buko ina caafimaadka isku helo oo isku fiilooda loo dhigaa aayad ku shifaa a la dhigaa faatixadiyaa la dhigaa kutubaa soodeyan culamo waaweynaa kasoo warameen xadiidyaal hataa waa qabnaa oo yani yani oo baneehayaan dul sayfla goodaha joogaan wax kasta ale kadhigaayaan wax kale ixaada ma lahaaye diin yan nin koobi kara ma jira ilaa ixaada ilaahay li yani aa leh wax kale ma jiro diinka ala akristo kutuha aad aloo raaco owmaa kusoo dadaaliin waxaa loo dhigay yani daawo ahaan aa loo dhigay qur-aanka ruuxaa loo dhigay ama si xalaa loo dhigay culamada kaacidhigtaba waa waxaa laloo dhigahaa in aloo dhaqhaa in la dhamo farta la marsago oo lufiyo waayo abi jamrahan darkaysin caalimka weynka ah aa kamid ee habeenkooni oo la dhigaayo oo mujarib ah culmadii waaweyn waay ninka bukhaariya mustasabkiisa sharciga saari imawaaweyn kale asqalaani yaa rab badan aqalaa dag waaweyn imaam yani axmed bin xambal waxaa isbagaari karaamadiisa a kamid ahayd injiloon hadii dinaa loo soo sheegay aljiniyaas hawaa maxaa shiri kabtii aloo qaado adigaas kabax jibiyaaw kabtii axmed bin xambal waaye haddii banaanaa lahayn ma bana ma dhehi lahaay imaam sunnas ma ahaayo keene bas dadka aan qabano madhabka hadda xooggeedii salafiyiinta ay sheegaayaan ay dhahaan ta ay qabtaanba iida waaye مع ذلك فيس dhiibi karaamkaas arka gabahii kilogii fakijirii qabay oo xaarka cunaayey oo xerxirnaay marti ahaan waa miirsadii xaasil u sheega axmed bin xambala kuusoo dhiibi kawahaaney ad kuusoo dhiibi kabaxas ku yiri kabax ninka waa ka marti ahaan marka waxaa loo dhigay qur-aanka in la dhigto oo la dhakdo saxana lagu dhigo ama qur'aan waxa lagu dhigo magaciisii nuux lagu dhigo oo la dhahaayo taasi bayaan i darsi loola jeedo xaaraan ma ahaa xaaraan ma aha maxaa loo dhamaa caafimaad ajriya loo dhamaa ama qur'aanka lagu xifdiya leedinaa xifdi qabil halmaankiis badan yahay waxaa jira aaja la dhigo asma allah asmaa allah la dhigto waxaa jiraa oo la dhakdo oo la dhamaayo inikaasi halmaankaas usoo jiri ka dhamaahaayo culumtasar waa inaas xifdiyo waxyaalahaas wixii loo dhigtay oo loo dhamo xaaraan maaha kaas oo la dhigay taawashadiisii iyo qaadadiisii saxankaas ama luuxaas yani qaadadiisii xaaraamiyo yani taawashadiisii xaaraan maaha qur-aanna waay maxaa yeele darsi iyo dawaam uma dhignaa qacanba waa banaan yahay qacan ahaan way qacan bilaa khilaaf maxaa yeele qasdigaa laga fiirihaa oona dawaam keliyaa loo wadaa darsi looma wado akrisasho iyo waxbarasho ma loo dhigine waxaa loo dhigtay ibn xajaraa wataa yani baxi waaye waxaa loo dhigtay yani dawaam ahaan joogta ahaan in loo qaato halkaas qaadi xuseen bagawi dhammaantoodii irkbaleed abudayib raga waaweyn oo islaamka muctamadka u ah fataawiyaalkoodii kutubhood waxay ku xuseen qur-aan haddii la dhigo xaansha lagu dhigo oo magaciisii oo la xerto oo la xerto maxaa waay waxay ku jawaabeyn qasdigaa laga fiirihaa qur-aanba haddees yahay tamiimadii nabiga reebay man calaqa tamiimata faqad ashraka ma soo galaayo si xun aloo fisaranin mas'alada aloo fisaranin xadiidka nabiga leeyahay man calaqa ninkii xerta atamiimata yani tamiimada tamiima xerdigaada unkaan iraaha tamiima markii quraas ahayn shirki waaye oo maxaa waaye shirki waxaa la fiirihaa haddii ninka aslihayo xaanshadaan ayadda ma wado xaanshadaana wax kuu taraysaa idaa balaya kaa reebaysaa hasaas ictiqaadaayo faqad ashraka waa shariikoobay ninkaas mushrik waayo waa gaalowaa laakiin qur'aankan barakadiisiiaan qur-aankan xaanshada ku dhigan aan qaadahaa barakadii yani ilaahay uu caafiyo as ictiqaadihaayo asu ictiqaadaynin xaansada inay karayso kaasaa shirki keenaa amaa haddii suqaada tabaru ahaan qur'aanka ilaahay waa la barakaystaaye hudi qur'aan mimaa shita waanwi limaa shita waqra' limaa shita xadiidkii dhanaa himide adilo kala badanna waa buuxa oo xadiid leh yani waa la qaadanaa markaa waxma dhiwaayo kambashaacada adigta waaye ninka jinuuha yani oo xifdi loo xiraayo ninka boku jira daani mad xanuunas qabaa xifdigaan oo qur'aan aayad qur'aan loo dhigo waxayba qur'aan loo dhigabe oo loo suubiyabe qaadi xuseen waxaa isleeyahaa sixir ma galaayo shirkina ma loo nisbeehaayo sixirna ma la dhahaayo waxay madiida loo dhigo madiidadiia kusoo her naagaha waxay utagaan niman ay utagaan culama ay utagaan waxay leeyihin ninkay iyo madiiday ninaa tagaa imadiiday xadiisku uu daceeyo ilaa ilaahayaw nabiga laakiin marki naagtii uu tagtay naagtii uu tagtay naagaa uu tagtay yaa rasuul allah xadiis saxiix waaye yani waxay tiri yaa rasuul allah ninkii waa inacay ba inga jeedaa